aswaatu lkhayr waxay idiin soo gudbinaysaa dadkaygow bishaaraysta gaalada way baaba'dee baqtigeeda la waaray farxadii baali doogle baqtigeeda la waaray farxadii baali doogle waxay u soo duuleene duuminta diinta rabbi duumin mayse diinteena rag baa difaacanaya waxay u soo duuleene duuminta diinta rabbi duumin mayse diinteena rag baa difaacanaya dadka dhulkaygow dhiishaareysta gaalada way baaba'de baqtigeeda la waaray farxadii baali doogleh baqtigeeda la waaray farxadii baali doogleh geesiyaashii ku duulay gaaroonka baali doogleh maraykanku gumaaday rabbow jannada gaali geesiyaashii ku duulay gaaroonka baali doogleh maraykanku gumaaday rabbow jannada gaali cadowgood kama baaqaan way iska celiyaane caddaan iyo madowba cashar bay u dhigaane cadowgood kama baaqaan way iska celiyaane caddaan iyo madowba cashar bay u dhigaane dadkaygow bishaaraysta gaalada way baba'de baqtigeeda la waaray farxadii baalidoog leh baqtigeeda la waaray farxadii baalidoog leh geysiyadii caawineed gaaladaa la jihaaday guulow allahayosi guryihii jannadaade geesiyaadii facweyneed gaaladaa la jihaaday guulow allahayowsi guryihii jannadaade dadkaygow bishaaraysta gaaladaa way baaba'de baktigeeda la waaray farxadii baalidogleh baktigeeda la waaray farxadii baalidogleh halyayda huray naftooda caadowgooda holciyey caadowgooda muslimkuna ka farxiyey maaligha idin dhowro halyeyda huray naftooda holciyey caadowgooda muslimkuna ka farxiyey maaligha idin dhowro xamaasad bay u qaabaan xaakimla kulankiise xiskoodii waxay siiyeen xuural jannada xamaasad bay u qaabaan xaakimla kulankiise xiskoodii waxay siiyeen howral cayntay jannada xamaasad bay u qabaan xaakim la kulankiise xiskoodii waxay siiyeen howral cayntay jannada dadkaygow bishaaraysta gaalada way baaba'de baqtigeeda la waaray farxadii baali doogleh baqtigeeda la waaray farxadii baali doogleh